بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم waxaynu weli kusoo guda jirnaa sharxii matnu tuxfat اlaطfaali wاlghilmaan lisheykh sulayman aljamzuri waxaynu xalqadii ugu dambeysay ka soo hadalnay ama aynu soo bilownay baabu axkaami laami al walaam اlficl laamu al axkaamteeda iyo laam اlficl laamta ficilka ama afcaasha gasha axkaamteeda waxaynu soo sheegnay horaantii jalsadii hore in laamtu ama alaamaat الsawaakin oo baabkan uu naadimku raxmat ullahi aleyh kaga hadlayo in ay galaan asmaada iyo afcaasha iyo xuruufta marka ay asmaada galaan laamta asmaada gasho waxaynu usoo qaybinay ilaa saddex nooc saddexdaa nooci waxay ahaayeen laamun asliya iyo laamun zaa'ida oo laba u kala qaybsam laba u kala baxaysay zaa'idatun ziyaadatan laazima iyo zaa'idatun ziyaadatan hayru laazima waxaynu soo sheegnay laamta asmaada gasha saddexdeeda nooc labada nooca hore inuusan adinku raxmatullahi caleyh baabkan una kaga hadlayn ta asliyada ee alsinatikum iyo alwaanikum maalan ku jirta iyo ta zaa'idatun ziyaadatan laazima oo ah maxay maalan alladiin iyo allatii iyo alladani alaanta ku jirta inuusan kaga hadlayn xukunkooguna aynu soo sheegnay labadaasi inta asliyada ah xukunkeegu yahay wujuub اlidhaaro in la idhaariyo alsinatikum iyo alwaanikum tazaa'idatun ziyaadatan laazimana haddii laam ay daba dhacdana laidqaamo alladii iyo allati iyo alladani iyo allataan haddii xaraf aan laam ahayn daba dhacana la idhaariyo sida alan iyo alyasa ta uu kaga hadlayo baabkan waxa weeyaan laam azaa'ida ziyaadatu ziyaadatan hayru laazima ta zaa'idka marka ama eh, ziyaadadu ay tahay ziyaado hayru laazima wuxuuna u sheegay laba xaaladood ama laba xukun idhaar iyo idqaam idhaar iyo idqaamna waxay usoo kala baxayeen marba xuruufta hijaayiga ee daba dhacda oo afariyo toban iyo afariyo toban loo kala qaybiyey sideed labaatankii xaraf afariyo toban iyo afariyo toban aynu u kala qaybinay afariyo toban ka midii ah haddii ay laamu al daba dhacaan xukunkeygu wuxuu noqonayay idhaar waxayna ahaayeen ibqi xajaka wakaf caqiimahu afar iyo tobanka kale ee soo hadhay oo laga qaadinayna biidkii uu sheegay ibtun masil ruxman tafuz dif da nicam dacsu adani zur shariifa lilkaram afar iyo tobankaasina haddii ay daba dhacaan xukunkeygu u idqaan idhaar afar iyo tobanka ibqi xajaka wakhafca qiimahu idhaar waxaa laga wadaa laamtaa la idhaarinaya bimacnaa lafdigay ka muuqanaysaayo maalan ibqi ba'doo kale hadday daba dhacdo albeyt laamkii waxaad dareemaysaa inay lafdiga iyo dhawaqa ay ka muuqato albeyt halka afar iyo tobanka kale xaraf ka mida ah, hadduu daba dhacani la idqaami oo laamta lagu qarinayay afar iyo tobanka xaraf xarafka ka mida ah. maalan ib oo kale ahayd atom ama aayib waxaa al ayib lama odhanayo waxaa laamtii lagu idqaamaya da'dii halkaasi inoo maraysay wuxuu yihi naadimku raxmat ullaahi calayhi wallaamaluula samiha qamriya wallaamalukhraa samiha shamsiya wallaamaluula laamta hore oo waa tii yani ulaahumaa idhaaro waa tii la idhaarinayay sami ku magacow anta ayuha alqaari haa laamtaa hore waxaad ku magacowdaa الqamriyة laam alqamariya wاllaam اlأkhrىa laamtii kale oo waa tii ثaaniihima tii labaad ee laidqaame sami ku magacow anta ayuha اlqaari haa laamtaa waxaad ku magacowdaa kale shamsiyaة laam الshamsiya idan halkana wuxuu sheegay laba xaaladood buu laamu al u soo sheegay tii zaa'idaة ziyaadaة غayr laazima idhaar iyo idqaam idhaar weeyaan haddii ay daba dhacaan afar iyo tobanka xaraf ee ibqi xajaka waqafca qiimah waa idqaam haddii ay daba dhacaan afar iyo tobanka xarafee ib uma sil ruxman tafuz difda nicam dacsu adani zur shariifa lilkaram u horeeya halkaa laba xukun buu ama laba xaaladood buu kusoo sheegay labada xaaladood ama labada xukun ee idhaarkii idqaamka waxay kala yeelanayaan laba magacba iyana la kala siinaya laamta hore la idhaarinayo ee afar iyo tobanka xarafe hore lagu idhaarinayo magaceega waxaa la idhaahdaa laam alqamariya laamta kale ee la idqaamayana waxa la alaam alshamsiya marka waxay idhahdeen laam alqamariyata hore la idhaarin waxaa lagu magacaabay leanno laamta alqamar ku jirta waa la idhaarinayaa marka labadoodaba waxay wadaagaan idhaar inay markaa magaca si tanaasuba maadaama laamta al ku jirta la idhaarinay sababta loo idhaarinay ay tahay xuruuftii ibqa xajaka wa khafca qiima wa xaraf ka mida ayaa daba dhacay marka alqamiriyaba u bixiyeen laamta kale ka soo horjeedee la idqaamayna waxaa loo bixiyay ashamsiya maxaa yeele laamta ashamsi kelimatu ashamsi ku jirta iyadna waa la idqaamaa mar haddii laamta alqamar ku jirta ay mudharo tahay waxaa la siiyey magaca alqamariya ta hore la idhaarinayo laamta kale la idqaamayena maadaama laamta ashamsi ku jirta ay mudqamo tahay shiinka ka mid a ah xuruufta lagu idqaamiya laamta waxaa la yidhi magaceega allaam ashamsiya abyaadii ibqi xajak oo qafca cibaarooyinka magaca waa la tawdiixiya ama tafsiirkooga wuxuu noqonayaa maala ibqi xajaka waqafca qiimahu ibqi dalab xajaka xajkaaga dalab waqaf ka cabso markaa qiimahu dhicisowgiisa inuu xajki kaa xumaado ilaali xajka markaa aad dalbayso ciribtiisa oo xaj wanaagsan oo mabruura ilaahay weydiiso subxaana wa tacaala beytka kale xuruuftii shamsiyada uu ku jamciyey ib uma sil ruxman tafuz difda nicam dacsu adani zur shariifa lilkaram macnaha beytku wuxuu noqonaya ib wanaagsanow anta ayuha alqaari ama ayuha alxaafid uma intaa kadib sal xeedhi ruxman qaraabana xeedhi tafuz marka haddaad sidaa samayso waad guulaysani dif martigeli oo martisoor daa nicamin nicmooyin iyo galad ama hanti mid u saaxiiba ama daa nacamin mid xoolo u saaxiiba dac ka teg markaa suu'a dannin malana xunkii ka tego suu'a danni iskaga teg zur ziyaaro oo booqo shariifan mid sharaf le booqo lilkaro markaa deeqsinimo iyo takriim u booqo halkaa waxaa ku soo dhammaaday alkalaam can allaam addaakhilata cala alasmaa laamta markaa gasha asmaada dul ahaan saddexba usoo kala baxday laamun asliya iyo laamun zaaidatun ziyaadatan laazima iyo laamun zaaidatun ziyaadatan hayru laazima hadalkeygiina markaa halkaas ayuu ku dhammaaday wuxuu gudagelay markaa naadimku raxmat ullahi caleyh inuu sheego laamtii laam adaakhilati cala alafcaal marka intaynan abyaadda iyo laamta uu sheegay iyo wuxuu ka hadlay naadimku raxmat ullahi caleyh inaan gudagelin waa inan laamta afcaasha gashan wax ka ogaano laamta afcaasha gasha afcaashu waa saddex waa maadi iyo mudaaric iyo amar saddexdaa ficil unbaa afcaasha maxaahayde sugan luuqada saddexdaa ficil ba laamtu way gashaa alaamaat asawaakin ama laamta reeban saddexda ficilba way gashaa maadiga iyo mudaarica iyo amarka maadigay gashaa maalan alxaqnaa iyo anzalnaa mudaaricay gashaa sida yalhath ama yajcal yafcal amarkay gashaa sida alqi casaak iyo qul tacaalow idan laamtaa reeban way gashaa sidoo kale ama laamta afcaasha gasha saddexda ficilba way gashaa xukunkeygu muxuu noqonayaa intaynaan kanaadimka gudagelin uu sheegay xukunkeygu wuxuu noqonayaa laba xukun ama laamta afcaasha gasha labaynu u kala qaadaynaa laba xaaladood inay ficilkan saddexdan ficilay gashay inay bartamaha u gasho mutawasid ay tahay sida ficilkii maadiyado dhexda ku jirta alxaqna iyadoo ficilkii mudaaric dhexda ugu jirta yalhath iyadoo ficilkii amar dhexda ugu jirta alqi hadday laamtu gasho wasadka ficilka xukunkeegu wuxuu noqonaya idhaar laa hayru wax xukunoo kale ama idqaam u sahaba yaraatee ma jirto waa hadday ficilka wasadka ama bartamaha u gasho haddii ay ficilka waata mutawasitada xukunkeygu wuxuu noqday marka alidhaar faqad ama wajan waaxida haddii ay ficilka ta mutaطarifada ee ficilka طarafkiisa ama akhirkiisa gasha sida anzalnaa ficilkii maala maadiba u dambaysay anzalnaa xad اlficl waa anzala naadu waa damiir mutasilo ficilka la soo xeedhay laakiin aakhirka ayay kaga jirtaa anzala ficilkii mudaaric iyadoo akhirka ka jirta maalan yafcal waman yafcal akhirka ficilkay ku jirta ficilkii amar iyadoo akhirka ku jirta qul tacaalo haddii ay aakhirka dhacdo laamtu oo mutaarifo ay noqoto xukunkeegu wuxuu noqonayaa idqaam iyo idhaar ayuu u kala baxaya idqaam wuxuu noqonayaa haddii laamtan mutaarifada ah xarafka ka dambe ee ficilka u dambeysa haddii xarafka ku xiga ama kelmadda kale ka dambeeya ficilkan ama kelmadda ka dambaysa haddii xaraf laam iyo ra ay u horeeyaan xukunkeygu wuxuu noqonayaa markaa laamtan idqaam haddii labadaa xaraf xaraf aan ahayn uu horeeyo kelmadda ku xigtaa ficilkana ay u dambaysana wuxuu noqonayaa xukunkeygu alidhaar maala yajcal lakum yajcal lakum furqaana hadda yajcal laamta ficilka u dambaysa waa mutaarifa xarafka ka dambeeya ee kelmadda ka dambaysa xarafka horeeyana waa lamo lakum u horeeya marka xukunkeygu waa idqaam haddii ra maalan ay iyadna ka dambayso sida qul rabbi qur rabbi iyadna waa idqaam qul ficilka amarba u dambaysa waxaa maxay hayde kelmadda ku xigtana waxaa u horeeya ra markaa wuxuu noqonaya idqaam qur rabbi idan haddii laamta mutaطarifada ah ee u dambaysa ficilka haddii kelmadda ku xigta laam iyo ra ay u horeeyaan xukunkeegu waa idqaam wixii intaa ka soo hadhay xuruufta ee labada xaraf wixii ka soo hadhayna haddii ay u dambeeyaan lix iyo labaatanka kale xukunkeegu wuxuu noqonayaa laamta mutaطarifada ah alidhaar sida waman yafcal dalika hadda ficilka mudaaric u dambaysaa kelmadda ku xigtana daal baa u horeeyo laam iyo ra maaha qul tacaalow hadda ficilkii camar u dambaysaa kelmadda ku xigtana taba u horeysoon laam iyo ra ahayn xukeygu marka haar buu noqonaya idan laamu اlficli waa taasi oo xukunkeygu wuxuu noqonayaa horta waxay gashaa ficilka maadi iyo ficilka amar iyo ficilka mudaaric saddexda ficilba way gashaa laamta ficilku isla markaana wasadka iyo aakhirka ama طarafkaba e, way dhacdaa hadday wasadka dhacdo xukunkeygu wejhan waaxidan waa idhaar haddii ay طarafka dhacdana waxaa loo eegayaa haddii labada xaraf ee laam iyo ra ay daba dhacaana waa idqaam haddii lix iyo labaatan ka soo hadha ay daba dhacaana waa idhaar markaa abyaadda aynu ama un adinku raxmat ullahi laam alficlu kaga hadlay aynu gudagalno waadhirana laama ficli muطlaqa fii naxwi qul nacam waqulna waltaqo wuxuu hi adinku raxmatullahi caleyh waadhiranna idhaari oo muuji oo idhaar sii laama ficlin ficil laamti mulaqan iyadoon markaa la kala qaadqaadin laamtaasi ma ficil maadi bay ku jirtaa ma ficil amar bay ku jirtaa ma ficil mudaaric bay ku jirtaa ma wasad bay ku jirtaa ma aakhir bay ku jirtaa fii naxwi wadalika mihaalkiisuna fii naxwi qul nacam waqulnaa waltaqa wuxuu ku sugnaaday markaa qul nacam waqulnaa waltaqa wuxuuna adinku sheegay isagu hal xukun uun inay laamu ficil leedahay oo ah marka alidhaar wuxuu ihi waxaana u tusaaleeyey inta uu tusaaleeyey saddexa tusaale u bixiyeyba waa laba ficil maadi iyo mid ficil amara ficilkii mudaaric isaga uma tusaalayn saddexdan tusaaleba laamta uu u tusaaleeyey waa laam mudharaan qul nacam waa laam ficilkii markaa amar ku jirta isla markaana طarafa ra'yo laamna may daba dhicin markaa xukeegu waa idhaar waqulnaa ficilkii maadi bay ku jirtaa aakhirkiisii waana marka maxay haydeen mudharo waa idhaar waltaqaa ficilkii maadi bay ku jirtaa bartamihiisa ama wasadkiisa iyadna waa mudhara idan naadibku raxmat ullaahi calayhi laamta ficilka muu tafsiilin sida aynu u tafsiilinay isagoo markaa maqaam alibtidaa eegaya ayuusan tafsiilkaa dheer una sii gelin wuxuu sheegay markaa laamta ficilka in dul ahaanba ficilkee doontaha ku jirta in la idhaarinayo laakiin kolley tafsiilka aynu sheegnay ayaa mudan in qofku eego oo ah in haddii laamtan xukunkeegu siday u badan tahay horta waa idhaar saynu dareemayno haddii ficilka maadi ficilka mudaaric iyo ficilka amar laamtu ay mutaطarifa noqoto isla markaana laam yara ay daba dhacaan labadaa xaaladood oo keliyata ayuunbaa la idqaamaya ama inta ka soo hadhay o dhan ficilkii maadi labadiisa xaaladood mutawasida mutaطarifa ficilkii mudaaric oo maalan mutawasita iyo mutaarifa aan laam iyo ra'ayna ka dambayn ficilkii amar oo mutawasita ama mutaarifa aan laam iyo ra' ka dambayn jami aqlab alxaalaat waxaanu dareemaynaa inay mudharo tahay laamtu labada xaaladood ee ficilka mudaaric iyo ficilka amar oo haddii laam iyo ra' ay dabayimaa daba dhacaan weliba fii xaalati darf ay tahay ayuun ba xukunkeegu idqaam noqonaya lidaalika sidaasuu xukunka aqlabka ah uu naadimku raxmat ullaahi calayhi uu u sheegay sidoo kalena adimku kamuu hadal raxmat ullaahi alayhi laam laam اlxarf ama laamtii xarafka kamuu hadal laamta waxaynu sheegnay inay asmaadana ay gasho waynu ka hadalnay afcaashana ay gasho waynu ka hadalnay laakiin xuruuftana ay gasho naadimku raxmat ullahi alayhi kamuu hadal laakiin waynu sheeganaa laamta xuruufta gashaa laba xarafun gashaa waa hal iyo bal hal iyo bal laamta gashana xukunkeega waxaa loola dhaqmayaa uun sida loola dhaqmo ficilka amar iyo ficilka mudaaric haddii hal iyo bal laamta ku jirta haddii laam lamida ay daba dhacdo ama maxay ha ra ay daba dhacdo xukunku wuxuu noqonayaa uun alidqaam oo hal lakum maala iyo bar rafacahu اllah oo kale haddii laamu bal iyo laamu hal laam lamida ay daba dhacdo ama ay ra daba dhacdo xukunkoogu wuxuu noqonayaa idqaam haddii inta xuruufee soo hadhay hal ataa cala alinsaan oo kale bal kanu oo kale haddii lix iyo labaatan xarafee soo hadhay ay daba dhacaana xukunkeygu wuxuu noqonayaa uun alidhaar idan laamu hal iyo laamu bal xukunkooga waxaa loola dhaqmayaa sidii ficilka amar iyo ficilka mudaaric loola dhaqmeeyey xukunkoog wuxuu noqonayaa laamta ku jirta maadaamay mutaarifo tahay wuxuu noqonayaa wuxuu noqonayaa waxaan ujeeda laamu hal iyo laamu bal waxaa loola dhaqmayaa sidii ficilka mudaaric iyo ficilka amar fii xaalati طaraf laamtooda loola dhaqmayey haddii ay laam lamidee daba dhacdo na waa la idqaami iyo ra haddii lix iyo labaatanka xaraf ee soo hadhay mid ka mida uu daba dhacana wuxuu noqonayaa alidhaar idan halkaa waxaa ku dhammaaday laamaatu sawaakin waxaynu sheegnay laamaatu sawaakin inay afcaasha gasho inay asmaada gasho oy afcaasha gasho xuruufta gasho markay asmaada gasho waxaynu sheegnay saddex nooc inay ahayd oo ahaa laamun asliya iyo laamun zaa'ida oo laba nooca ah, zaa'idatun ziyaadatan laazima zaa'idatun ziyaadatan hayru laazima marka ay afcaasha gashona waxaynu sheegnay inay saddexda ficilba gasho ficilka maadi iyo ficilka mudaaric iyo ficilka amar saddexdaa ficil markay gashona inay wasf dhacdo iyo inay daraf labadaba dhacdo sidoo kale waxaanu sheegnay inay laamtu xuruuftana gasho oo labada xarafee hal iyo bal ay gasho labada xaraf marka ay gashona kulley mutaطarifa ayuunbay noqonaysaa waxaa mustathnaa oo laamu hal iyo bal laga soo reebaa bal fi xaalati في qwlihi tacaalى kalaa bal raana calى quluubihim bal raana hadda waa laamu bal waxaynu sheegnay haddii ay ra'daba dhacdo sida bal rafacahu اllahu in la idqaamo ayaynu sheegnay laakiin halkan riwaayatan iyo tawaturan nebi maxamed sal sl waxaa ka sugan in laamtaasi aan la idqaamin bal ku jirta fi hada fi hadihi اlaaya bal segto la samaynayo idhaar maca segt oo bel roona la odhanayo waana meelaha marka sekataat xafs la dhaado u leeyahay imam shaطib raxmat اllahi عaleyh wsaktaةu xafsin duna qaطci laطifaة calى alf التwmimi fi ciwaja bala wfي nuuni maraaqin wmarqadina wla mibal rana wاlbaquna laa sakta musala idan bal rana halkaa odhan maysid hadda waxay dhacday ra baa daba dhacday markaa waa la idqaamaya lakin halkaasi riwaayatan ayay maxay mustathnaa u tahay oo waxaa lagu soo reebaya asakt alidhaar maca asakt وإلى هنا نكتفي وسبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك